الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي والعدوان على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ama bacd waxaan ku jirnaa mutabarkii mutabarkeena inoo bilaabmay maanta labadii duhurnimo waxaanu qaadan laba muxaadaro oo haddaba muxaadaradii saddexaad waxaynu soo dhaweynaynaa shaykhunaa sheekh xasan adam cafan anigu magac dheer ma dhooqana mutalxa ma dhooqan sheekh maxamuud nawaqan marka sheekh wuxuu istaxaaka axmedka waa maxamed axsan wey sheekh aabiisu xasan jazaa allahu khayran sheekhu waa waxaan oranayaa waa qaniyo can tacriif inaad maaragtay aanu u baahan inla tacriifin waa daaciya ku wadanka eh, denmark magaalada leercolan magaalooyin badan oo ka mid a waddankaasi uu soo degay sheekhu wuxuu ka yimi halkaas inagaana noo yimi soo ziyaartay si uu nooga qayb galo khayrka kan ballaaran waasica waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala tallaabadaas soo qaaday xasanaad ha kugu ziyaadiyo dunubna allah kaga dhigo ilaah ha kuu barakeeyo khudbadaada sheekhu wuxuu gelayaa muxaadaro qayima oo ka hadlaysa mucaasharatu bayna zawjayn sheekhu wuxuu gacdheer ku leeyahay xagga arrimaha qoyska iyo arrimahaas idina waxaan maraya si fiican usoo waa ka waraysaan xaalkiisa sheekha jazaak allahu khayran marka waxaan maranayaa qalab badan baa jiray oo asilo badan baa yaa jirtay runtii aanu sheekhu iman inaad ka daadi doonto waan marnaya sheekha ka bogan doontaan asiladiina khaaskaa iyo tiina caamkaaba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 qayb galno intaa kadib waktiga oo kooban mawduuca la isiiyey oo ah mawduuc aada u ballaaran waxaan isku dayaa inaan soo aruuriyo aayado aad u badan iyo axaadiid aada u fara badanna inaana idiin sheegin laakiin qaab camali ah oo dhaqangelin ah inaan ku dadaalo inaan wax idinka tilmaamo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala walow muxaadarada berri ay u badnaan doonto mawduuca horta mawduucan qoysaska ku saabsan ama usrada ku saabsan in laga hadlo waxaa keensanaya waaqica waxaa keensanaya daruurada hadda jirta markii aanu eegno laba arrimood allah tabaaraka wa tacaala oo mawduucani aada iyo aada qur-aankiisa ugu faahfaahiyey axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalama oo iyadana mawduucan aada u faahfaahisay iyo baahida taallo oo ah haddaa dhallinyarada eh, hortayda sheekh cabdalla xambilah ugu yaraadeen yacni dadka meesha fadhiya dhallinyaro dhalinyaro waxaan ka wadaa wixii shan iyo afartan ka yar haweenkuna maasha allah aada u badan yihiin ayaga da-dooda lama sheego haweenka ayaga da-dooda lama sheego saa daraaddeed cumuuman markii jumlatan laisku soo daro markaa dadka meesha fadhiya dhalinyaray u badan yihiin hadda ka hor muxaadaro aan dhigay baa waxaa ciwaankeedu ahaa carigaa guur looga sheekaynin oo qasli haddaba kaaa qasliga bini aadamka markii guur looga sheekeeyo wuu iska jecel yahay wuu iska qusli odaga weyn ee toddobaatan jirka ah haddaa ku dhahdo liyaha wallahi maasha allah iftiin baa kaa muuqda maxaa la yidhahdaa ii keen malaha gabadh baa kugu ficlaan lahayd dhagdhagdhag buu dhahaya islaamahan hadda ka hor baa lagu yidhi islaan siddeetan sano jirta haweenku goormay guurka ka quustaan waxay jiri kuwa iga waaweyn anihalaweydi mawduuca usanada waa mawduuc marka aad yaad runtii muhiima weye in mar walba laga hadlo waad ogtihiin nabigana sala allah alay slam yaa macshara shabaaba man istataaca minkum ilbaa'ata falyatazawaj ha guursado bu nabig sal slam qofka awood ula inuu guursado guurka waxaa u yeedhaya fitrada alfitra alla uu ku abuuray tabaaraka wa tacaala qofka bini aadamka ah fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha waxaa kaloo u yeedhanaysa guurka asunna yani alkawniya yacni kownkan baa saa ku socda maxaa yeelay haddee taranba ma imaadeen haddii uusan guur jirin liyakuuna atakaahuru waatanaasul yacni badashada iyo iyo taranku si uu u bato walidaalika waa la yidhi tabaaraka wa tacaala wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn lacallakum tadakkaruun shay ma jiro ilaa waxaanu ka dhignay wax iska soo horjeeda zawjayn laba laba ayaanu ka dhignay waad aragteenoo kulaylka qabowbaa ka soo horjeeda dheeridaa gaabnibaa ka soo horjeeda waakadaa labkana dhadig ayaa ka soo horjeeda adduunkan oo dhan aad arkaysaan wuxuu ku socdaa labalabo ambiyada oo ku dayasho mudan rabbi wuxuu leey walaqad arsalnaa رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية نبي الله لهضي عليه الصلاة والسلام وحلوي لأنبياء أذيك كاو الرئيسي أنبياء كاو الرئيسان الدرني وحلوي لي هوان يعرون لذلك أنبياء البضل كانوا وحي لهايين أنبياء البضل كانوا هوان بين هايين انتو نبضلنا عرور أيي أهايين faa'iidada ku jirta qoys in laga hadlo waxaa ka mid a ah, ama in qoys la sameeyo haddee allabina aluulaa jaajuurka ugu horreeyey ama bulukeynta ugu horreeyey baa la tallaalayaa oo bulshada muslimka bulshada islaamku bulshada muslimku waxay ka bilaabataa qoys ayay ka bilaabataa ujeedaduna waa fi islaaxi lmujtamac bulshada ayadaa in la islaaxiyo waa koo oo guurka marka la hala guursado bulshadiibaa la rabaa in la islaaxiyo midda labaad in awlaad muslimiinah oo ilaahay diintiisa u heelisa oo ilaahay diintiisa u gargaarta in la helo oo dacwadan xubaarta haddee dacwada la xubaaraya haddii aan guurka wanaagsan lagu dadaalin yaa dacwadan ayadaa xumbaaraya qodobka saddexaad oo keensanaya mawduucan in laga hadlo guurka iyo faa'idiisa waa camaaratul ard haddee dhulka in la camiro dhulka haddii aan la badanin oo la isguursanin haddee dhulkii lama camiri karo waxaa ka mid a ah, alxifaadu cala alansaab haddee nasabka in la ilaaliyo oo haddiise uu guur jirin de abtir ma jiray waa in nasabkii la ilaaliyo waxaa kaloo mid ah ishbaacu hariiza shahwadii in xaqeed in la siiyo oo qofka bini aadamka shahwaa ku beerane haddee shahwada meel uu ku guto ayuu markaa qofku uu u baahan yahay wallaahi waxaa cajiib kale oo la yaab leh oo fawaa'idda guurkaa ka mid ah taxqiiqu lamni fi lmujtamac bulshadani yacni amni in loo helo waxa weeyaan waxaa keenayaa cudurrada iyo aydisyada iyo musiibooyinkanoo dhan waxaa lagaga badbaado waa guurka intaa waxay iga tahay ka muqadimo yaroo ku saabsan horta mawduucan maxaa looga hadlayaa waxaan u gudbayaa maadaama waqtigu kooban yahay markaan doonaya inaan guursado see wax u dooranayaa haye dhalinyaro ayay su-aaladeeda ka weydiiyaan gabdhaha iyo wiilasha hadda kahor waxaa arkay barnaamij gabdha laga weydiiyey t v oo la yidhi ninkaad guursanaysa tirdaha saddex jeer waa dhegaysta aad baan uga faa'iideeyey waayo laftayda haddaa damco mar labaad inaad guursado waddaa ii furantay bimacnaa gabdhihii waxay dhaheen nin caloodla naga idhaana adin kelimada aad baan u jeclaysta nin caloolna naga ilaaliyo ninku inuu qurux badan yahay muhiim maaha gabdhaha waxaa moodi jiray waa hore quruxda jecel yihiin laakiin waxaa ogaada waxay dhahay ninku haduu qurux badan yahay gabdho kalaa kaashubaasanaya marka waxay dhahay nin noormaloo dhacdhaxaad oo ishuna qabanayso waa bini aadam waa nafley mataay gabdhuhuna ayna kaa dafaynin ninkaas wey ninkan rabo in lagu dadaalo wiilasha ayaga warkoodu waa khatar lama sheegi karo yaan guursadaa yaan ka doortaa dumar nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaab buu noo sheegay dhallinyaradeen hadda dii lala oh, dhex maro oo la yidhaahdo yaa ka dooran lahayd dumar haddee noocbu sheegi lahaa siday gabdhaha u sheegeen ama wiilasha ugu sheegeen sooma laakiin sharcigeenna xakiimka ah oo oh, maslaxadeenna garanaya eh? maslaxadeenna dunyawiga ah iyo maslaxadeenna ukhrawiga eh? ah iyo raaxada iyo sakanka amniga deganaanta deganaanshaha mustaqbalka shareecada garanaysa waxay tiri dhinaca midig baan ku bilaabaynaay haween markii la guursan rabo afar calaamaa lagu doortaa maxamed ma fahatin yaa sheekh ya magacada mustafa ma fahatin ah. xaafadada haddaan ku guurina insha <laughs> okay eh, dumarka afar baa laga doortaa dhegaysta haddii la guursanaya afar baa loo guursadaa rag baa qurux ku doorta gabadha waa inay saas tahay haddee raggii hore shaxamali baa jowhar baadiye asagaa noo sheegi lahay gabdhaha qaabka loo toorto iyo nooca soo ma gabdhihii hore qaabka loo dooran jiray waa inay saa tahay waa inay saa tahay waa inay saa tahay ragga qaar baa ilaahay qudradii quruxda uun ka daba dhaca gabadhu hadday isha qabanayso qurux badan tahay caliyada ka daaranaysa si kale uma socoto war diin bay leedahay war way xijaaban tahay war way asturan tahay war waa taqiyad war may qurux malee ku dhihi qaar ragga waxay ku doortaan dumarka xoolo weliba waayahan arrintaan way siin badan tahay islaan iska diyaarsanoo waxeeda wata ya islaan iska wadiyaarsanoo waxaada wadataa guriga soo gal caanahaaga cad soo saas maa rag baa ku doonta xoogaa islaan dukaan laho soo saas maa haa rag baa dhaqaalaha dumarka ku doonta oo tu kalaba iguma socoto dhihi islaantu haddayna xoogaa dhaqooyadeen garabka soo ragga qaar baa waxay ku doortaan haweenayda inay qoys sharaf leh magaca leh siday soomaalidu dhahaan maaha kana sidan iyo ma ahataa waxaa lagama hadla qaar baa waxay ku doortaan haweenaydan inay leedahay qoys magaca leh yacni boqorro ugaasiyo wabarro malaaqiyo aduu qoladan ka tegayna iska dhiman intaasoo dhan gabadh inay ka dhamatay qaar baa doortay laakiin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam dhegaysta bal aada u dhegaysta weliba jumlada aan sheegi doono gabadha muslimada waxaa faal oogu filan in lala xidhiidhiyey diin iyo cilmi diin iyo cilmi in lala xidhiidhiyey ayaaba faal oogu filan nabigu alayh salat slam wuxuu yidhi fadfar bidaati diin fadfar bidaati diin war midda diinta la dooro haddaad dooran weydo walla carraad cuni doontaa haddaad dooran weydo walla carraad cuni doontaa boolis baa lagu yeedhi doona raqamyaa la xifsaday meesha muxuu ah halkii lagu yeeyi one one two qolo walba <laughs> qolo walba markaa uta waa weydiiyaan lambaradaba lambar lambar lamida waa waa qolobaba sideeday u shaqaysaa ya kaanag lama sheegaya kaanaga markaa timaadaan baan idiin sheegay insha allah waaya midda diinta la dooro midda diinta la dooro su-aal baan rabaa inaan weydiino dhalinyarada yaa ka jawaabi kara dhalinyarada maxaa midda diinta la dooro lagu yihi maxay dala tahay midda diinta la dooro maxaa lagu yihi ayaa su-aashaasiya maxaadarasaana keliga udhigi maxaadarasaana keliga u noqoni ana ii dhegaysanin ayayaas iya midda diinta la doono okay wiilashu ma yaqaanaan marka ayafadalade midda diinta la doono fiiriya diintu waa midda ku siinaysa xaqaada meel ku qoran diintu waa midda ku siinaysa xaqaada waa midda kaaga soo qaadaysa qofka kale maxay xaqaaga waa midda adiga kaa qaadaysa xaqa qofka kale xaqal qayb diintu dulmi ma ogolo diintu cadliday ku dhisanta diintu diinteenna waa diin xuquuq waa diin ayada dhanba xuquuq ku dhisan sidaa daraaddeed diinta ku dooro macnaheedu waxaa weeye xaqaadii baad geel helaysaa cadaalad baad helaysaa wax adduunku raadinaya mataqaana adduunku raadinaya mataqaana cadli waay war cadaaladda xaggee laga helaa cadaaladda ayaa dhisa cadaaladda sharciga ayaa dhisa diinta doora waa maxay fiiriya hadda kor yaa dhegeysta muxaadaro magaceeda layahda alqiblatu dhagax faragash wlqublatu alqiblatu hey wlqublatu raaxada adduunka markaa bas qibla asalaa qof mutadayina fadla bidaati diin gabadh diin la doono salatleelkay ku soo kacaysaa maxayd ula tahay salatleelkay kuu soo kacaysaa way weysaysanaysaa way tukanaysaa kadib ay ku toosinaysaa intaad weysada ku maqan tahayna jikada intay gashay galaas caalankuu keenaysa weligaa hadda wallahi cajaa'i waay inta yaraad masqusha ku maqan tahay sariirtii isku jajabta ma garan jaa waa la toosiida hadda waa la toosiida inta yaraad musqusha ku maqanta soo qabaysanaysa musqusha bilooma aagina baarikan sooma inta yaraad musqusha ku maqan tahay ee soo qabaysanayso gurigoo isbedelay baad ogaa carabta cunto yaroo kooban oo calooshaada munaasib ku ah leanna qaabkan kaga hadli doonaa ku saabsan inay labada qof is-yaqaanaan gabadhu marka calooshaada cuntada ku haboobay saacaddaa taqaanaa ufiirsada saacaddu waa saacadee waa saddexda habeennima sooma maa ukulatayna beriis ku keen oo may calooshaada cunto ku haboon bay gabadha ku keenaysaa haye mid aan diinta laynaqaad doorto maxaa dhici doona makolota intana soo kacay horta inay tukanayso makolota cidiyaha intaa leeg marka hore cidiyaha intaa leeg sidaa daraaddeed gabadha diinta la doono dhaqaalka rasuulka qaado warsoo rasuulka ma jeclo alay slat slaam nabi ma jeclo alay slat soo kuma saleeyo nabi alay war midda diinta la doono waa gabadha uu nabigu sal l slam allaha u naxariisto nin habeenkii soo kacay weysaystay oo tukaday kadibna xaaskiisa toosiyey hadday diidana biyo wejiga kaga shubay shab maxay imanaysaa qofku markuu weynaado anoo kale maalin walba waxbaa u kordha waagi hore xadiidka markaan sharxayo wax iga baan jiray hadda waan ka bedelay waayo dhallinyara isku furtay xadiidkaas xadiidku iga maqlay kadib way kici weyday biyo ku shubay bof ninkiina ku shuftay hal dalqada iga furta buli hadda laakiin waxaan dhahaa tartiib sida goojada maartee goojada dhibic dhibic ku sii ayadoo galaas biyo ku shuftay nin haddee hurdo hurdo culus ku jiro oo galaas biyaa lagu shubxaa maraysaa sooma soo dhaxayo marka reeri iyo jubaana lama doonayo oo galaas biyaa laisku shubo laakiin in la toosiyo way wax lagaa doonayo gabadha diinta la dooro waa dardaarankii nabigeenna sala allahu caleyh wasalam diintuna waa qalbiga wax ku jira waa iimaanka haye gabdhaha ragga ayaad dooranaysaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh in lam tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir war ragow hadday idii yimaadaan laba nin laba garaada wada garaado soo ma ya nin laba garaada wata haddaad aragtaan gabdhihiina siiya laba arimo nin wata haddaa idii yimaado gabdhihiina siiya labada maxaa garanaysaa ma inuu jirkiisa dhisan yahayba gabdhaha haddaad weydiiso dooda ninka rabtaa waa dhacon xil waa inuu jirkiisa dhisan yahay soo gabdhaha mada weydiiye na gaba nin jirkiisu dhisan yahay soo gabadha marka u horraysa saalinku ugu imaado mee intay ku garataa waxaa la yidhahdaa hal daqiiqo yay madax ilaa lugaha ku akridaa wuxuu qabo suunkuu qabo kabuhuu qabo siduu u shalaysan yahay bishimihiisuna cadcadyihiinin kale hal daqiiqay ku artaa ninku laakiin wuxuu u baahan yahay saddex jeer inuu la kulmo gabadha walidaalika haddaad hadda gabadh iyo wiil isu keento oo gabadho hal daqiiqo islaanta markaas hal marba saa kuu fiir waykufaat adigana way ku taqaana marka waxaa la wiilku inuu dhisay laakiin nabigeenu saa ma dhin alayh salatu salaam dhisnaanta waa nooc gooniah wuxuu yidhi idaa jaakum man tardawna diina wa khuluqa war hadday idin yimaadaan laba arrimood wiilal ku tilmaaman gabdhaha siiya koow waa midii gabadha lagu doortay maxay diin talabaad maxay ahay akhlaaq talow maxay tahay akhlaaqdu qofku diin adduunya akhlaaq ma waagi hore asaa moodi jiray waxaase caddaatay dad badan oo diin leh inay akhlaaqda ka qaawan yihiin haa akhlaaqda ka qaawan yihiin bal ragga qayb ka mid mida siduu ugu faraxsan yahay ragga kale oo olo sheekaysanayo oo oola qoslayo oo cajaa min marabka ka macaan uu yahay mar alla markuu islaamtiisa soo galo wuxuu noqdaa sida islaamta tiri asadun calaya wa fi lxuruubati maxay tiri aniga libaaxa buu igu yahay dagaal markii la galana waa gorayo carabiga sida tii tiri oo kale zawji khayaaya cayaaya taabaqa daaء لكل dاء شجك aw fallaki aw jamaca kullan laki ninkaygu horta adduunyada waxaa doqonnimo nin lagu arooriyey waxa adduunka nin jooga doqon horta asaga iskugu yimaadeen majir soo ma way calacalasa soo ma hayaayaa cayaayaa tabaqaat aali kulli dawaa haddaan hadlamay tiri ama laf ba ama way i ama dilaac iyo soo ragga dumarka laymada arkay ragga dumarka laysoo arkay kigta ka saar waxay ordila si khulaafo qoolku soo qaadanaya madu hafjinaya walidaalika nabigu waa diiday sala allahu alayh waali wasalam ninka akhlaaqda way wax lagu dooranayo oo diinta waxay kugu xidhaysaa rob akhlaaqduna waxay kugu xidhaysaa bulshada ay kow ka tahay xaas ay laba ka tahay carruurta ay saddex ka tahay qaraabada labada dhinac markaa laga guursido ma isku waafaqna gabadhaan dooranayno ma isku waafaqna wiilkaan dooranayno keliya waxaan kaga baxayaa qodobka marka la sheekaysanayo marka waa in run laysu sheegaa marka la sheekaysanayo waa in run lagu sheekaystaa wiilku markuu doonayo inuu gabadh xoogaa wadaada soo xerogeliyo alfaada wadaadnimo isticmaala shukaansiga wadaadnimadaa la baraa salaada subax baa loo kiciyaa miskiin baa loo diraa kac badan kaas waxay leedahay kani waa dhan awliyo kan maartahay waaba dhan awliyo salaada subax buu ii kiciyaa soo soo gabadhi waxay leedahay ani soo ma ahaa reerkaana oo gaarinimo oo dhan anugu isku kentay gurigayga daksiga soo gala lix bilood oo xariga u jaray se waaba araajo waaba basari haddayto beri guriga laisuu keeno waxa weeya burki bay diraceeda marinaysaa khalaas burkiba maxaa la yidhahdaa baatigeeday marinaysaa waa waxaa sheegaysaa wey waxaa ii sheegaysaa gaari baan ahay khatar baan ahay daqsigaan xukuma awey oon xabsan keliya awey awey salaadii loo kacayay guriga marka laisku imaado ninki salaadii waa taaribsada kubadda u fadhiya maba soo dheermanayo bal maxaa kuu dhacay maya dumarka runa maxaa mi jirta ya maxaa yahay mamaadi beena waa lagu soo xeligeliyaa dhan waa lagu dhaqa hade maro lagu dhaqay soo saas maaha marka baabkan la yidhahdaa baabka shukaansiga yaan isagana been la yskugu sheegin waxaan doonayaa inaan dhaho yaa dooranaysaa gabadha diinta la dooro gabadha diinta la dooro waan ka tegaya insha allah mawaadiic fara badan oo aada muhiim u ah waxaan u gudbayaa bidn illahi tabaaraka wa tacaala qaab camali ah ilaa noloshayna bidn illahi tabaarak waxaan rabaa inaan dhaho igana gunta qodobka guurku waa cadaa waa janno ama naar guurku waa janno ama naar meeqa ayadood baa kusoo arora guurka meeqa ayadood bu ilahi ka warramay tabaaraka jala wacala deeqo aayadood buu ilaahay xuquuqda ku cadeeyay tabaaraka jalla wacala yaa imaa inaad ka soo baxdo oo aayadaha aad ku dhaqanto oo amarka ilaahay aad qaadato oo aad xuduudda ilaaliso wa imaa inaad imtixaanka ku dhacdo oo aad ciqaabka korto labada wax ka dhexeeya male yawma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi maxaa ku wa saaxibatihi waa la kala cararaya maalinta qiyaamo maalinta qiyaamo waa la kala cararayaa hal su-aal aan ku bilaaba ragga muxuu yahay xaqa koobaad ee gabadhaada kugu leedahay xaaskaaga ka wada gabadha soo yani maxay tahay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 saddexda aayadood ee weynanka badan ee la aqriyay maxaa intaa dheer waxaa intaa dheer gabadhaas oo meherkeedu intaa yahay ayaa kugu meheriyey ma aqbashay miihaaqan qaliilan baa dhaha ballan adag baad qaadaysaa saddex xadin oo adag baa gubtamaya waan aqbalay markaa dhahdo waxaa halkaa ka ratimay maxaa la yidhahdaa xuquuq badan awal xaqa kooda mataqaanaan ee ninka laga doonayo muxuu yahay ragga xaqa koobaada laga raba muxuu yahay ya ya meherkeeda oo meherka waa waxaan ku xalaashanay soo maaha hadda ragga meesha fadhiya haddii la weydiiyo meeqaa meherka bixisa meeqaa meherkii bixiya waxaa laga yaabaa in inay arrintaa adkaato laakiin meherku waa waxa koobaad ee ku xalaashanay haweenka jirkooda ogaada siduu nabigu yidhi sala allahu calayh waali wasalam maxay kaloo gabadhaa kugu leedahay waxaan rabaa inaan dhaho marka oo muhiim ah mucaasharada halkaa ka bilaabanaysa allow yidhi wacaashirhunna bilmacruuf war wanaag kula dhaqma soo rabbi ma dhihin tabaaraka jala wacala nacam ilaahay baa yidhi dumarka wanaag kula dhaqan raggana wanaag baa lagula dhaqmaya ficil laakiin waxaan doonayaa inaan dhaho labadaa qof waxay u baahan yihin wax la yidhahda sak kelimatu sakan maxaa laga wadaa sakan maxaa laga wadaa e, ila tiriya sakan waa degenaansho xagga caqliga degenaansho xagga jirka deganaansho xagga xoolaha iyo dhaqaalaha deganeesho xagga gogosha deganeesho xagga amniga deganeesho xagga qaraabada iyo qoyska caawa markaad gabar guursato waa inaad maskaxdaadu degto oo jirkaagu raalli noqdo oo gogosha xaggeeda raalli ka noqoto oo maskaxdaadu degto sakan iyo deganaan iyo istiqraar baa la yidhahdaa sakan baa loo baahanya sacaado iyo liibaan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay wax loo yaqaano maxay alxub waalmawadda aayadda koo iyo labaatanaad ee suuratu ruum yur alla noogu sheegay tabaaraka jala wacalaa wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma maxay tilmaantay asakr guryaheenna sakr ma ka darayna guryaheenna sakan iyo deganaan iyo xasilooni iyo raaxo ninku gurigiisa markuu usoo soo socdo tallaabadan soo boobsiyaa mise wuxuu doonaa ragga ugu dambeeya ee fadhi kudirir ka soo baxay inuu noqdo lianna waraaba gurigu fadhiga ma maqasheen ka hor ninkii la caysaday sidii loo caydhsanayay nin orod badan buu ahaa buu istaagay war ninki baa taaliya hama qabto war maxaa dhacalay wax iga daran baa gurigii iga horreeyay saas yani waxaa weeye waa in raaxa iyo sakar la dareema gabadhi waa inay subxaan allah ay dareemayso inuu usoo socdo shariiku xayaatiha yacni nolosheeda qofki ay la wadaadayso inuu usoo socdo waa inay dareento gabadha markuu ninku albaabka soo garaacayo waa inayba albaabka taagan tahay waa inay taqaanaa waqtigaas wa inay soo dhowayso ayadoo ku faraxsan weliba sooma ayadoo ku faraxsan weliba waa inay soo dhowayso ninkuna waa inuu noqdo nin farxad guriga la soo gala sakanka lagu sheego midka qaylo iyo buuq iyo haddaad guriga la soo gasho te guriga ma wanaagsanamaya sooma guriga sakankiisu raaxadiisu sacaadadiisu amniga guriga waa in amni laga dareemaa sida oo kale waa in raxmad iyo nawado ay guriga dhexdeeda taala waxaan doonaynaa oo keliya ah inaan ishaarno waataan sheegnay aayado badan iyo xadiid badan ma akrinayno laakiin dhaqangelin baan u baahanay hadda caawa markaan guriga tagno waa inaad dhaqan geliso waxa aad maqashay oo dhan waan dhaqan gelinaya alqudwa alqudwa waa maxa waxay guryaheena u baahanya waxay yidhahdaan ku dayasho wanaagsan alqudwa waa maxay idaa kaana rabu lbeyti daariban fashiimatu ahli beyti araqsu odaygii guriga hadduu taarki iyo durbaankii qaato haweenkii carruurtiina qoobka ciyaar bay bilaabaya odaygu waa inuu noqdo mid lagu daydo waxaa lagaa daynayaa xagga ammaanada xagga waktiga xagga wax aqriska cilmiga waxaa lagaga daynayaa masuuliyadda uuliyadda mas-uuliyadda dhinac walba ayaa ninka lagaga dayanaya sababtoo ah asagaa ra'sigiina soo lama dhihin alrijaalu qawaamuuna cala nisaa soo lama dhihin nacam asagaa odagii ah marka asagaa lagu dayanayaa asaga hadduusan arrintaas uusan si dhaba ah u samaynin waxaa weeye xaqiiqadii markaasi waa ay ka maqan tahay waxaan doonayaa oo kale inaan dhaho labada isqabta markii guriga la layskugu keeno shaqada ugu horreeyay qabanaya taqaana walaalayaal kelimada gurta kelimada qabta kelimada qaata walaalayaalow guryahaga dib ogu noqone shaqada ugu horeeyasa oo guriga markii layskugu imaado waxaa jira wax la yidhaahdo ibaro aan ku bartay arime ku kuma aqaano kuma aqaano hooyaa ku dhashay aabaa dhalay hooyaa ayaa dhashay kuma aqaano warqadiisoo qor warqad cad iyo qalidii maxaad jecesha ii sheeg qodobkaasi waxaan rabaa qofkaan horay u samaynin caawa markuu guriga tago inay gabadh iyo odayga xaaska inay dhaa war caawa maanta waxbaan faa'iidaysana waxaan isla fahmay laan haddaan gartay cudurku meeshuu jira haddaan gartay kumaba aqaanba inaan ku bartaan rabaa barasho wanaagsan haye maxaad cuntaa cuntada xagge waayo ninkaaga haddaada weydiino wuxuu cuno beriis iyo baasto suugo dalaxbilaash beriis baasto suugo dalaxbilaash lugan dhuuban calol weyn hadhowtana waxaadii mataqaanaa hadhowtana waxaadii sheekhow nimanka soomaalida rumaysi maaha jacayl waxba kama yaqaaneen waanu xidilxiiso waxba kama garanayo laakiin ninka markaad nafaqayso kalluun qudaar adduun macsaro markaad ninka nafaqaysato adugu nin walba intuu cunu ciidan xaqiiqadana way arrintaa qosna waa igama ay qaadanina waa arrin dhabo xaqiiqa wey ninkaaga weydii wuxuu cuno haddaada weydiinin hal maalin oo gabadh dariska uu cunto fiican ka soo cuno iyo adnaqid kugu filan oo rafaad kugu filan asagana inuu qalbigiisu jeesto ku filan shukran hadduu ku dhaho maanta deriskaa cuntada ka soo cunay gabadhaa cuntada ka soo cunay weligay ma cunin maxaa soo baxay ninka ma ku dhaawacda iskuba dhaawac aba wax ma tisano khatarw cuntada maxaad cuntaa weydiini kara haye gabadha waxaad weydiisaa maxaad ka carootaa guryada maxaa jiri mataqaanaa aabba cadhoodo albaabka ka baxay iyo hooyadinta albaabka istaagtay kuleentigi qabsootay i ma baxaysi lian isma yaqaanaan haye waa furfuray may ii dhamaystir <laughs> wa lianna laisma baray aniga waxaan rabaa inaan dhaho haddaan canoodo waan baxaa gabadhaygu raggaan la soo sheekaystaa hadhowta waxaan soo noqdaano ubax ku wad gabadhaad isweydiin mayso waan canooday soo dhakhtarad maaha soo dhakhtaradii laba dhakhtar baan gabadha waxay leedahay waan cadhoodaa haddaan cadhoodana waan isduuduubaa qolkaan galaa waan ooyaa hawaabisay u badan yihin ama markaan cadhooda anuu naqaska iska sii waan qayliyaa waan buuqaa marka marka haweenta ay noocaa ku dhahdo oy hooyadu cadhooto waa inaad tv damayso waa inaad dariishadaa soo xidho waa inaad carruurta dhan wada fadhiisiiso waa inaad beerbeer u wada seexataan samada gana ilaa duqda ka degto lanna waa xalay waxay ku tiri anuu haddaan cadhoodo waan buuqaa laynamana hadlo ma doonaysaa marka inaad dego dadaada waxaad uqaynaysaa soo isfurmaysa reerkaa ma is yaqaanaa arrinkaasi odayaasha ee shan daqiiqa laysii laakiin hadda laba daqiiqa tagtay saddex daqiiqa kusoo koobaya odayaasha iyo culummada garta kalea yaqaana reer soddon sane isqaba gartooda markaad gasho wuxuu ku dhihi jabadaa waagaan degenayn bay islaanta hadalkaaga tiri oo lagama soo guurimaa jabada oo lamaba heshiinimiyaa misbaba yaqaanaba dikru ljafa bacda safa jafa wax laga soo heshiiyey qofka dib ka soo curiya isagaa goyntabada soo ayib maxaad jeceshahay maxaad neceb tahay horta in la ysbarto waa muhiim in la ysbarto aada iyo aad bay muhiim u tahay labadaa qof tacaaruf baa la yidhahdaa marka saddexda daqiiqa waxaan kusoo gabagabaynayaa xadarada beri baan udabdhiganaya qaybtada kale tacaaruf in la ysbarto sanadka koowaad iyo sanadka saddexaad waa noloshan labada isguursata waqtiga ugu adagtay isma yaqaanin qofka arrinkaa ka baxa tacaaruf baa la yidhahdaaye sanadka saddexaad afraad ilaa shanaad ilaa lixaad waa la isku soo dhawaadaayo ta'aaluf baa la yidhahdaa xoolaha waa la isku soo dhawaadaa qodobka toddobaad sanadka toddobaad ilaa sideedaadna tafaahum baa la yidhaahdaayo waa la is afgartaa wixii sideed sano reerka isqaba ilaa toban sano waxaa la yidhahdaa takaatuf waxaa weeyaan waa garabkaaga midig xaaskaaga ayadana waa garabkaaga midix takaatuf baa la yidhahdaa ceeb oo dhan mamadihi ceebtay kuu qarini oday baa tahay madaxay ku saarani way kuu sabri way kuu dulqaadani walidaalika baa ragga hor waxay dhihi jireen ninka markuu guursado afar gees buu leeyahy dhalinyada gees ma taqaanaan gees gees gees islaamtuna hal geesba male hal cunug markay dhasho ninka gees baa ka dhaca iyadana gees baa usoo marka laba cunug markay dhasho ninka gees kalaa ka dhaca iyadana laba geesay yeelataa saddex markay haweenada kuu dhasho saddex adigana mis saddexaad baa kaa dhacay ayadana mis baa usoo baxay saddexaad afar markay haweenayda kuu dhasho adiga wax geesaa ah ma leedahay doqon baa xaaskiisa fara markaas marka lianna waxaa weeyaan caailad noqoto sooma islaanta afar kuu dhashay haddaad hana weydo haddaad hana weydo soo wax badan kaama kara nacam islaanta ninka afar ka dhalay mabilaasha waaga dhalay hadday garan weydo ninkaa dabiicadiisa oo doqon baa ayadan doqonnimadaa loo joogo darsigeena insha allah